بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب المفعول لأجله culimo cashirka aynu halkan ku dhigan doono biidni illaahi tacaalaa waxaa loo yaqaanaa mafcuulu liajlihi shantii mafcuul waa kii saddexaad weeyi qodobka koobaad wuxuu ahaa mafcuulun bihiyoo waan soo dhiganay qodobka labaadna wuxuu ahaa mafcuululmutlaq oo waynu soo dhiganay qodobka saddexaadna wuxuu ahaa mafcuulu fiihi oo waynu soo dhiganay mafaaciisha shanta ah kii afraad baynu maraynaa oo mafcuulu liajlihi la yidhaha mafcuulu liajlihi saddex magac ayaa loo yaqaanaa mafcuulkan kolo waxay kutubta culimmadu ay ku qoraan mafcuulu liajlihi sida najruumiga oo kale qolona waxay ku beddelaan laamka ayay bimacnaa min ku beddelaan oo waxay yidhaahdeen mafcuulu min ajlihi bay yidhahdeen mafcuulu min ajlihi qolona waxay yidhaahdeen mafcuulu lahu bay yidhaahdeen mafcuulun lahu ayay u yaqaaniin saddexdaa magac haddaba ka looga jeedo ayaynu halkan ku arki doonaa biidni illaahi tacaala cashirkeennan bal hadda ila eega intaa eh, nuqadka aan doonayna inaynu baranno nuqadka cashirkeennu uu ku saabsanaanayaa waa inaan tacriifinno mafcuulu liajlihiga kow tilmaantiisa waa inaan sheegno laba mafcuulu liajlihiga xukunkiisa waa inaan sheegno maxaa mafcuulu liajlihi loo yaqaanaa saddex mafcuulu liajlihiga shuruudihiisa waa inaan sheegno afar tusaalaha mafcuulu liajlihiga waa inaynu bixinno afartana qodob ayaynu ku arki doonaa biidni illaahi tacaala waa mafcuulu liajlihiga inaynu tilmaanno iyo mafcuulu liajlihiga inaan xukunkiisa sheegno iyo mafcuulu liajlihiga shuruuddiisa inaan sheegno iyo mafcuulu liajlihiga inaan tusaalihiisa sheegno tacriifka ayaa ugu soo horeeya intaanan tacriifka u gudbin bal hadda ila yar qiimeeya mafcuulu liajlihiga soomaali ahaan igula qiimeeya mafcuulu liajlihigu waa erey tilmaamaya sababta aad ficil u samaynaysid sababta aad ficil u samaynaysid ereyga tilmaamaya ayaa la yidhaahdaa mafcuulu liajlihi iminka maalan waan fadhiyaaye sababta aan u fadhiyo ayaa mafcuulu liajlihiya soo ma fadhiyo sababta aan u fadhiyaa waa mafcuulu liajlihi kolkaa af carabiga saddex ujeeddo ayaa lagu gudan karaa hadda aadii la soco mafcuulu liajlihiga mar laamu tacliil baa lagu gutaa oo laamu tacliilku halkii mafcuulu liajlihigu dhacayaa marna mafcuulu liajlihiga key baad ku gudan kartaa key ereyga key ah waa qodobka labaad marna mafcuulu liajlihiga sidiisaad u keeni waana ficilad samaysay sababtaad u samaysay maxaan odhanayaa haddaan hadda fadhigaygan ka hadlo oon mafcuulu liajlihi u sameeyo waxaan odhanayaa waan fadhiistay si aan ashirka u sharxo yaa mafcuulu liajlihiya si aan cashirka u sharxo sharxidaasi waa sababta aan u fadhiyo haddaba sharxidaasaa mafcuulu liajlihi la odhanaya carabi maxay ku noqonaysaa waxaan odhanayaa jalastu eg sharxan lidarsi sharxan ljalastu waan fadhiistay sharxan lidarsi sababta aan u fadhiistay waa sharxid aan cashirka sharxayo waad aamusantahe sababtaad u aamusantahay ma sheegi kartaa hadaba sow ma aamusnidin aamusku waa ficil dee sababta aad u aamusteen mafcuulu liajlihi ka dhig waxaad odhanaysaa sakatu istimaacan lidarsi waxaad ka timid gurigiinnii baad ka timid oo masaajidkaa timid imaatinkan sabab baan u baahannahay mafcuulu liajlihiya sow gurigiinni kama kamaadan imanin maxaad halkan markaa timid maxaad u timid waa tacaluman lilkitaab sow maaha waa ji'tu hunaa tacaluman lilkitaab amaa dalaban lifahmi lkitaab waxbaad cuntaayo sababtaad u cunto ma ii sheegi kartaa sow wax ma cuntid yaa e waxaad odhanaysaa aakulu dacaama raqbatan fi lcaysh waxaan wax u cunaa inaan noolaado kolkaas sababtii waa raqbatan fi lcaysh tan ayaa mafcuulu liajlihiya waa sax taqwiyatan lilcibaada waa sax weeye haddaad tida si aan ugu xoogaysto welibana taqawiyan bay noqonaysaa xoogaysigu taqawiyan lilcibaada taqawiyan lilcibaada waa sax wey si aan cibaadada ugu xoogaystaan waxu cunaa sow gurye ma dhisanno gurye ma dhisannaa sababtaan u dhisannaa waa mafcuulu liajlihi kolkaa ficil kastood samaynaysaa mafcuulu liajlihi wey hadda dhar baynu xidhannahe dharkan dee sababaynuu xidhannahaa jira oo mafcuulu liajlihiya hadaba culima waxaad ogaatiin mafcuulu liajligu horta waa masder intaa ogaada mafcuulu liajligu waa maxay shardi waa inuu masder yahay masder baa mafcuulu liajlihi la odhan bal intaanan shuruudda gelinan tacriifkiisana eegno wa huwa mafcuulu liajlihigu alismu waa ismi almansuubu la nasbiyo alladii kaasoo yudkaru la sheego bayaanan caddayn darteed baa loo sheegaa lisababi wuquuci lficli ficilka dhicidiisa sababteedii la caddaynayo intaasuu kaga baxay tacriifkii mafcuulu liajlihigu alismu waa inuu ismi yahay maxaa iga hadhay haddaba alismu markaan idhaahdo ficil iyo xaraf ayaa iga hadhay oo ficil iyo xaraf mafcuulu liajlihi ma noqon karaan mafcuulu liajlihigu waa inuu ismi yahay almansuubu waa la nasbiyaa maxaa iga hadhay al almansuubu markaan ku idhaahdana waxaa iga hadhay marfuuc iyo majruur baa iga hadhay oo iyaguna mafcuulu liajlihi noqon maayaan alladii kaasoo yudkaru la sheego bayaanan caddayn darteed loo sheego lisababi wuquuci alficil ficilka dhicidiisa sababteedii la caddaynayo ujeeddada iyo hadafka loo sheegayaana waa maxay baynu nidhi waxa ujeeddadu ay tahay ficilkan aad samaynaysa sababtaad u samaynaysa aad u sheegaysaa waa inuu cillo yahay haddaba saddex shardi ayaynu ka faa'iidaysanaynaa tacriifkaa saddex qodob baynu ka faa'iidaysanaynaa qodobka koobaad waa inuu maxay yahay waa inuu ismi yahay ficil iyo xaraf iyo jumlo ma noqdaan mafcuulu liajlihi qodobka labaad waa inuu maxay yahay mansuub waa inuu yahay marfuuc iyo majruurna ma noqdaan mafcuulu liajlihi qodobka saddexaad waa inuu maxay yahay yudkaru bayaanan lisababi wuquuci lficil sababtii ficilka loo samaynayey waa inuu noqdaa sababta ficilka loo samaynayo waa inuu mafcuulu liajlihibu uu yahay sababtii wax loo sameeyey ama loola yimid haddaba culima waxaynu ognahay mafcuulu liajlihigu inuu tacriifka iyo tilmaanta uu leeyahay intaa ay tahay sheekhuna tilmaantuu kula dhex yimidba waxaa la yidhi culimada waxa ugu wanaagsan qofka markuu wax kuu tilmaamayo shayguu tilmaamayay tilmaanta ay ku dhex jirto bal hadda mafcuulu liajliga tilmaantiisa u fiirsada maxaynu nidhi alismu almansuub aladii yudkaru bayaanan ereygan bayaanana ma haysaa bayaanan waa maxay macnaheegu bayaanan caddayn darteed bayaankani wuxuu mafcuulu liajlihi u yahay dikriga sababta loo sheegaa waa maxay ilin sheegiddu sabab bay wadataaye maxaa loo sheegayaa mafcuulu liajlihiga bayaanan liajli bayaanin caddayn darteed baa loo sheegayaa kolkaa bayaanan tan tacriifka ku jirta ayaaba ah mafcuulu liajlihi sida aynu garanayno naxwu qowlika hadalkaagoo kale weeyi wuu tusaaleeyey qaama zaydun ninka zayd la yidhaah ayaa istaagay ijlaalan weynayn ayuu isku taagay licamrin camar uu weynaynayo zayd ninka la yidhaah wuu istaagay weynaynuu camar weynaynayo tusaalaha ayaa mafcuulu liajlihiya ereyga ijlaalan ayaa mafcuulu liajlihiya waana sababta taagnida loo sameeyey waqasadtuka qasadtuka waan kuu soo qasday ibtiqaa'a macruufika wanaaggaaga dalab an dalbayo waqasadtuka waan kuu soo qasday ibtiqaa'a macruufika wanaaggaaga dalab an dalbayo halkaan ayaa mafcuulu liajlihiya ereyga ibtiqaa'a ayaa mafcuulu liajlihi ah waayo ficilka qasadaa sababtii uu ugu soo qastay ayay noqonaysaa ama uu kugu soo qastay ayay noqonaysaa laba tusaale ayuu sheekhu bixiyey afar qodob baan doonayna inaynu ka warbixinno afarta qodob maxay ahaayeen culimo inaan tacriifinno waynu tacriifinnay waa kow inaan xukunkiisa sheegno mafcuulu liajlihiga xukunkiisa waxaa laysla ogol yahay mafcuulu liajlihigu mansuubaadka hal qodob uu kaga duwan yahay baa jirta mansuubaadka in la nasbiyaa dee waajib bay ahaayeen weynanka baryo ma ahayn qasab bay ahaayeen inaad nasbiso oad ku qasban tahay laakiin mafcuulu liajlihiga isagoo shuruudda dhammaystirtay in la nasbiyaa waajib maaha waad iska jeri kartaa waad iska jeri kartaa mafcuulu liajlihiga oo marnaba isaga in la nasbiyaa waajib ma aha waad garatay xukunkiisu waa nasba markaa welibana nasbahaasi wujuuban maahee waa jawaazan la soco hadda nasbahan mafcuulu liajlihiga la nasbinayo ee almansuub aynu leenahay maaha wujuuban waa jawaazan maxamed ibni maali wuxuu hi kliuhdin da liuhdin buu keenay liuhdin isagoo shuruudda dhammaystirtay ayuu majruur ka dhigayaa waa kow xukunkiisiina waa nasbaha jawaazu nasbo shuruud baynu u baahnayn sow shuruudda aynu u baahnayn kitaabkeenna hore ilaa lix shardi baynu ku soo dhigannay oo mafcuulu liajlihigu leeyahay maxaa ka mid ahaa ina maxaad ka xasuusataa waxaa shardigu ah inuu masder yahay waa shardi inuu mafcuulu liajlihigu masder yahay hadduu culima mafcuulu liajlihigu masder uu noqon waayo in xuruufta xuruufu tacliilka a ah lagu jero ayaa waajiba ama laam baad ku jeri ama min baad ku jeri ama fii baad ku jeri nebigu sala allahu calayhi wasalam gabadh buu ka warbixiyey bisad intay iyadoo nool qabatay ayay bisadii xidhay markaasay ilaa intay naftu ka baxaysay ayay bisadii xidhnayd gabadhaasi naarta waxay ku mudatay bisadaa intay xidhay ay dayacday xaqeegii lumisay ayay naarta ku mudatay oo saasay ahlunaar ku noqotay xadiidkaa muxuu nabigu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam dakhalat imra'atun annaara fii hiratin bal hadda xadiidkaa ah macnee dakhalad waxa gashay annaara naarta imra'atun gabadh sababtay ku gashay waa maxay bal sababta sheeg waa fii hiratin bisadani waa sababtii ay naarta ku gashay haddaba waa mafcuulu liajlihi inuu noqdo ayay ahayd sow ma aha maadaamuu masder uuna ahayn oo hiradu ay tahay ismul ismulcayn ismulcayn baa masder ma waa magac caadiya dee oo xayawaan leeyahay hiradu maadaamay masder ayna ahayn in xaraf jaar lagu jiro oo welibana sabab iyo tacliil faa'iideeye ayaa waajiba fii baa lagu jiray fiidaa ma dhex baad moodaysaa dakhalad imra'atun annaara fii hiratin ma iyadoo bisad ku dhex jirtay naarta gashay baad moodaysaa inay tahay fii hiratin bisad dhexdeed maaha waa fii hiratin bisababi hiratin weeye bisad sababteed ayay gabadhaasi naarta ku gashay waa xayawaan sidaynu ognahay bisadu haddaad qof idil oo bani aadamoo ilaahay karaameeyey ad xidhato oo kolkaa isna sidaas oo kale ad ka yeesho maxaad u malayn xukunkaagu waa maxay shaki kama jiro qofkani inuu noqonayo qof naar ku mudanaya qof idiloo ilaahay karaameeyey oo bani aadam ah haddaad xidhato oo cadaalad la'aan dulmi aad ku xidhato diinteennu ma oggola waxaynu ognahay raggii nebi maxamed ragga badan ka laayay ee la dagaalamayey nebigu markuu soo qabto geeluu u lisi jiray sala allahu calayhi wasalam xataa haddaad dilayso waxaynu ognahay waidaa qataltum faxsinu lqitla looma baahna in la cajibo oo si aan loo baahnayn loola dhaqmo looma baahna bal waxaad ka warrantaa haddaba magaalo idil haddii la cunaqabateeyo ka warran sida qase oo kale haysata haddii cidda lu ku leh ama juska ah ilaahay ilaahay abuuray baa la xisaabtami doona waa bisad xayawaan ah oo la cunaqabateeyey ayaa naar lagu mudanaya magaalo idil oo caruur leh oo ciroolo leh oo ciyaal leh oo dumar leh oo cubaad leh oo haddii la qabateeyo oo la yidhaahdo yayna waxna u tegin waxna ka bixin allihii abuuray ayuu kiiskaasi hor yaallaa waxaynu ognahay qodobka koobaad bal hadda u fiirso qodobka koobaad shardiga koobaad waa inuu maxa yahay baynu nidhi mafcuulu lijlihigu waa inuu masder yahay hadduu masder noqon waayo xaraf jaar baa lagu jeri sida fiida oo kale fii hiratin nebiguu fiida ugu jiray waxaad ka warantaa hadduu damiir noqdo bal ka warran sida aayadda qur'aanka ah huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican buu ilaahay leeyahay khalaqa lakum maa fi lardi jamiican khalaqa lakum dartiin ayuu u abuuray maa fil ardi waxa dhulka dhexdiisa yaal oo dhan jamiican gebi ahaanba haddaba ficilkan khalaqa ah maxaa cillo iyo sabab u ah khalaqa sababta loo abuuray waa maxay waa lakum waa darteen darteen weeye culimmada ahlu tafsiirku waxay isweydiiyaan warniyo wax kastoo e, e, koonkan jooga ma inagu nafci inoo leeyahay siday aayaddu ishaaraysaa waa nacam ilain khalaqa calaykum lama odhan calaadu waa waxa khatarta kugu ah laamkuna waa waxa faa'iidada kuu ah waxaynu ognahay aayad kale rabbi wuxuu ku yidhi alayha ma e, lahaa maa kasabat alayha maktasabat laha maa kasabat wa calayha maktasabad lahaa waa waxa adiga faa'iidada kuuleh laamku calaaduna waa waxa adiga dhibka kugu haya hadaba khalaqa lakum buu ilaahay yidhi lakum lakum laam baa loo isticmaalo faa'iide ayuu inoo leeyahay markaa faa'iidadaa waxay isweydiiyeen culimmadu warniyow masku talow faa'iidadu inoo leeyahay waa maxay masku waxyaaba khatar inagu hayaa jire oo dunidan in laga tirtiraayo malaha inaga faa'iida inoogu jiri lahayd maska oo kale iyo waxan dee inay ku cunaan mooyaane aan waxba kuu keenaynin ka warran bay yidhahdeen khalaqa lakum horta nafciga iyo faa'iidada uu waxaan inoo leeyahay ilaahay koonka dul dhigay wuxuu noqon karaa mid jismaaniya waxaa kaluu noqon karaa mid ruuxiya masku dee waxa weeye ruuxdaada xataa waxyaabo badan baad ku qaadanaysaa oo waxaad og tahay waxaan cagalahayn oo bog ku cararaya oon adimo iyo oo haddana kaa dheeraynaya balka waran horta allihii abuuray miyaadan arkaynin qaabku u abuuray iimaan miyayna kuugu kordhaynin ta kale miyaad arki weyday bahalkan yar yaree dhuubanee biyaha mooda haddaad ku joogsato adan ka hadhaynin ee micyaha yaryar lee sunta khatarta intuu sito kolkuu ku taabto aad dhacaysid waa si kale hadii loo eego dee sunta maska dawooyin baaba laga sameeyaaba dawooyin ayaaba laga sameeyaaba xataa waxaa jira maqaala jirto odhanaysa dawadii koobaadba isagaa laga sameeyey waxaynu dareemi karaynaa markaa wax kaste ood adigu is war malaha waxaan dadku faa'iido uma leh faa'iiday u leeyihiin ama garo ama ha garanin ama ha ahaado ruuxdaada ama ha ahaado jidhkaaga dhinacuu dooni ha ahaado khalaqan lakum waxaan uga jeednaa aayadan khalaqan lakum ilaahay ina yidhi khalaqan lakum ereygan kum ahe waa sababtii loo abuuray weeyi waa mafcuulu liajlihi inuu noqday ahayd shardigan koobaad baa la waayey oo muxuu ahaa shardiga koobaad masdernimaa la waayey masdernimo masder buu noqon waayey kol hadduuna lakum taasi masdar ahayn u damiir noqday waa in la jaraayo laam lagu jaraa ama fiil lagu jaraa ama ba lagu jaraa wahaakada saasaa loola dhaqmaya markaa shardiga koobaad waa inuu masder yahay shardiga labaad waa in ficilkiisa xagga e, xuruufta ay ku kala duwan yihiin iyo macnahaba dee hadii ficilka iyo masderkani ay isku xuruuf iyo isku macno noqdaan masder caadiya unbuu noqonaya mafcuulu liajlihi noqon maayo jelastu juluusan mafcuululmulaqii horuu noqonaya jelastu juluusan haddaad tidhaahdo waa inay kala duwan yihiin sida yudkaru bayaanan oo kale ficilkuna waa yudkaru masderka mafcuulu liajlihigiina waa bayaanan waa kala macno oo yudkaru waa sheegid bayaananna waa caddayn dhinac kale u eegno kelmadda yudkaru ihi xuruufteedu waa ya-da iyo daalka iyo dee iyo wey bayaananna wayba ka duwan tahay wax xuruuf kale kolkaa mafcuulu liajlihiga masderka ah xuruuftiisa iyo macnihiisuba waa inay ka duwan yihiin sida aynu ognahay maxay ficilkiisa ama caamilkiisa waa inay kala duwan yihiin waa shardiga labaad shardiga saddexaad mafcuulu liajlihiga waa masdere faacil buu u baahan yahay ficilkan ka horeeye ku camal falayaana faacil buu u baahan yahay shardi waa inay isku faacil yihiin shardi waa inay isku faacil yihiin yaa isku faacil noqonaya mafcuulu liajlihiga iyo ficilka ka horeeya hal faacil waa inuu wada samaynayo imise shardi baynu maraynaa culimo imise shardi baynu maraynaa saddex shardi baynu maraynaa waa inuu masder yahay waa inuu caamilkiisa xuruufta macnahaba kaga duwanaado waa inay isku faacil yihiin hadday kala faacil noqdaan xaraf jaar baad iskaga jeri sida gabayaagii odhan jiray wa innii latacruunii lidikraaki zatun kama ntafada alcusfuuru ballalahu lqadru waa bogga waxaad la soo baxdaa saddex boqol iyo kow saddex boqol iyo kow cashmaawiga xaashiyadeenan cashmaawiga saddex boqol iyo kow la soo bax waxaa inoo qoran ninkii imruulqays lo odhan jiray baa gabay tiriyey oo wuxuu yidhi wainii latacruunii lidikraaki hizatuun kaman tanfada alcusfuuru ballaa lahu lqadru facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun waxaa jira imrulqays markuu gabaygan tirinayay wuxuu yidhi wainii aniga la tacruunii waxa iigu soo dega lidikraaki markaanku xasuusto hizatun gariir baa igu soo dega kaman tafada siduu u gariiro alcusfuuru shimbir yaroo dallalahu lqadru dhibicdu ay qoysay ninkani wuxuu ka hadlayaa inan buu la hadlayey imrulqays afkuu ka waalaa soomaalidu waxay yidhaahdeen dadku waa saddex bay yidhaahdeen nin afka ka waalan iyo nin isha ka waalan iyo nin ibta ka waalan bay yidhaahdeen dee waa dadka sidaynu ognahay waxaan gabaygan iyo waxaan ku jira saddexdaasay u qaybiyaan imrulqays waxaa lagu daraa xagga suugaanta carbeed dadkii afka ka waalaa waxba xumo ma samayn jirin ogow taa xumo ma samayn jirin ninkani haddana hadduu gabayba tiriyo wuxuu ka tirinayo meelaha qaar gabayada qaar uu leeyahay wan macnayn kariba weyney waxaan xasuustaa cashir adabkiisa ku jira oon beri macnaynba kari weyney oon ku yidhi ardaydii meel kale haynoo ahaado <laughs> meel kale ayaynu ku macnaynay bal masaajika aan kala tagno waxaa jira haddaba ninkani nin iska wuxuu ahaa dawaqsan buu ahaa wainii aniga la tacruunii waxa igu soo dega lidikraaki inanay markaan ku xasuusto hizatun gariir baa igu soo dega buu yidhi inanay haddaan ku xasuusto waan gariiraa buu yidhi sawir buu gariirkii ka bixiyeyo shimbir yar oo roob badani qooyey oo biyaha iska shaxaya siduu u gariiro kale aan u gariiraa buu yidhi kolkaa shimbirka aniga gariirkayga arki mayside ka shimbirkaad arkaya ka shimbirka eeg buu leeyahay ilain shayga maxsuuskaa lagu soo qabtaa qof kasta shimbir buu ku soo qabtay niyow muxuu shimbir ugu soo qabtay muxuu geel ugu soo qaban waayey muxuu ullo ugu soo qaban waayey muxuu goodir ugu soo qaban waayey muxuu waraabe ugu soo qaban waayey xayawaanka shimbir wuxuu u doortay xagga awoodda weeyi awoodda ayuu doonayaa inuu ku tuso shimbirku inuuna biyahan iska xajinaynin inuuna dhaxantan u adkaysan karaynin inuu markaaba gariirayo ayuu doonaya shimbir yar buu tusaalaha u soo qaatay haddaba innaga maxalushaahidkeennu waxa weeye aaway mafcuulu liajlihigi wa inii aniga la tacluunii waxa iigu soo dega lidikraaki xusuustaada darteed waxa iigu soo dega hizatun gariir buu yidhi aaway mafcuulu liajlihiga kii noqon lahaa waa dikraaki aaway ficilkiina waa tacruunii ma isku faacilba mise waa kala faacil bal labadaa eray qiimeeya eeg dikraaki xusuustaada buu yidhi yaa u xasuusanaya gabayaaga ninka gabayaaga wey qofka u xasuusanaya faacilku waa gabayaaga xagga xusuusta tacruuni soo degiddana yaa soo degaya hizada dambe eeg hizada dambe la tacruuni waxa igu soo degta lidikraaki markaan ku xasuusto hizatun gariir hadaba mafcuulu liajlihigii oo dikraaki ah iyo caamilkii oo tacruunii ihi xagga faacilka ma ka midoobeen mise way ku kala dunaadeen way ku kala dunaadeen waayo dikraakina mutakalimkaa faacil u ah tacruuniina hisada ka dambaysa ayaa faacil u ah way ku kala duwan yihiin markaan halkaa ka eegna haddaba sow caynkaa maaha haddaba waa in mafcuulu liajligii mansuub lagama dhigi kare waa in xaraf jaar lagu jiro laam oo kale lidikraaki waa kaa lidikraaki yidhi waxaa kaloo culima shuruuddeenna kamida inay isku wakti yihiin isku wakti isku wakti maxaan uga jeednaa xilliga uu gariirka samaynayo iyo xilliga maxaanku idhaahdaa ay uu xasuusanaya waa inay isku wakti uun yihiin hadday kala wakti noqdaanna laan baa lagu jirayaa waa afar shardibay afar shardi ayaynu culim haynaa intaasaynu shuruuddiisa iskaga dayna isagana mafcuulu liajlihi qaybihiisiibaa inoo yimid sow maaha qaybihiisii mafcuulu liajlihiga saddex baa loo qaybiyaa inuu mafcuulu liajlihigu al wato masxuubu al baa markaa la yidhaahdaa iyo in mafcuulu liajlihigu mudaaf yahay mudaaf baa la odhanayaa markaa iyo in mafcuulu liajlihigu mujarad yahay alna ma wato mudaafna ma aha saddexdaasaa loo qaybiyaa haddaba wax u fiirso sheekhu laba tusaaluu keenayo labada tusaale ka hore waa qaama zaydun ijlaalan ereygaa ijlaalane waa maxay markaa ma al buu wataa may ma wato ma mudaaf baa may ma wato alna ma wato mudaafna maaha maxaa la odhanaya markaa ijlaalantaa mujarad baa loo yaqaana mujaradun min alwal idaafa baa la yidhaahdaa mujaradun waxaa laga qaawiyey min alwal idaafa ayaa laga alna waa laga qaawiyey idaafana waa laga qaawiyey tusaalaha dambe wuxuu yidhi qasatuka ibtiaaa macruufika qasatuka ibtiqaa'a macruufika yaa mafcuulu lijlihi a tusaalaha ah ereyga ibtiqaaa ayaa mafcuulu liajlihi ah ibtiqaaa waa mafcuulu liajlihi maxay noqonaysaa ma mudaaf baa ma masxuubu albaa mise waa mujarad kelmadaasi sidaynu ognahay maxay noqotay waa mudaaf weeyi oo mudaaf bay noqonaysaa mudaaf weeyaan waxaynu doonaynaa haddaan doonayno isagoo al watana sheekhu uu ka aamusay masxuubu alka kii loodhan odhan jiray asha watay sheekhu uu ka aamusay oo tusaale kama keenin saddex boqol iyo laba cashmaawiga saddex boqol iyo laba beyjkaa sharaxa soo rog kaasaa kuu tusaalaynayee hal bayd oo gabayaa leeyahay ayuu halkaa inoogu tusaaleeyey saddex boqol iyo laba boga ah beydka ugu dambeeya baleeg wuxuu idhi markuu ka hadlayey فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا والركبانا مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون wuxuu idhi ninkani tolkii ayuu qawaday wuxuu aad u jeclaystay tol kale inuu yeesho ayuu aad u jeclaystay waxoogaa yasid ayaa ka muuqata iyo saluug ayaa ka muuqda uu leeyahay tolkay xagga dagaalka kuma fiicna wuxuu idhi falaytali alla miyuu ii ahaado bihim iyaga beddelkooga halkaan iyaga ka dhashay miyuu ii ahaado qowman qoom kale alla miyaan qoom kale ka dhasho buu yidhi oo idaa rakibuu markay gaadiidka fuulaan shannuu kala taga aliqaarata weerar dartii u kala taga fursaanan iyagoo farasfuulla ah eh, fursaanan iyagoo wada farisiin ah wa iyagoo wada raakibiin ah ama faras bay fuushan yihiin ama gaadiidkalay fuushan yihiin wuxuu doonayaa ninkani shanu aliqaarata shanu way kala tegayaan talow sababta ay u kala tegayaan waa maxay aliqaarata weerar dartii bay u kala tegayaan yaa mafcuulu liajlihi a markaa shanu aliqaara markaan idhaahdo ereygan aliqaara waa mafcuulu lijlihi ma ma waxa weye mujarad ba maya haddaama mudaaf baa maya waa maxay markaa aliqaarata waa masxuubu al weeyi masxuubu al ayuu noqonaya baabulmafcuuli liajlihi tusaalihiina sheekh halkan aynu ka dhex helnay waxba inooma dhinna marka afartii qodob een islahayn qaata waynu qaadanay qodobka koobaad tacriif buu hayo waan tacriifinay qodobka labaadna xukunkiisa ayuu ahaayo jawaasu nasbe inuu yahay inu sheegnay qodobka saddexaadna axkaamtiisay ahaayeen aqsaamtiisay ahaayeenoo waxaynu u qaybinay saddex qaybood qodobka afraadna shuruuddiisii baan sheegnay afar shardi tusaaluhuna halkan uu kuugu jiraa shanba kaga dhigo baabulmafcuuli macahu mafcuulu macahuga baabkiisii weeyaan kanina mafcuulu macahuga baabkii lagu baranayey ayuu kanina noqonaya almafcuulu macahu baa la yidhaah baabu lmafcuuli macahu ulima haddaba mafcuulu macahugu bal ila eega almafcuulu maahu waxa la odhanayo mafcuulu macahu horta mafcuulu macahugu waa mansuubaadka kii ugu dambeeyey mansuubaadka kii ugu dambeeyey weeyi mafcuulu macahugu waxaa kalood ogaataa inuu mafaaciisha shanta ana kii ugu dambeeye yahay haddaba mafcuulu macahugu eeg meel fog ha u doonin meel fog ha u doonin cashir sharax ballaadhan le ma aha cashir iska kooban weeyi waxaad u doontaa weli qof ma ag qofkan ad ag fadhiisatay unbaa mafcuulu macahu qofkan haddaad qof ag fadhiisato kan ad ag fadhiisatay baa mafcuulu macahu la yidhaahdaa qof mma ag lugaysay qof ma garab lugaysay ama guri ma garab lugaysay guri ama masaajidba ma garab lugaysay gurigan ama masaajidkan ama qofkan aad garab socoto ayaa mafcuulu mafcuulu macahu la yidhaahdaa iminka maalan eeg hadda jelasa muxammadun wa caliyan baan maxaan odhanayaa jelasa muxammadun wa caliyan baan odhanaya jelasa muxammadun wa caliyan markaan idhaha jelasa muxammadun wa caliyan yaa mafcuulu liajlihi yaa mafcuulu macahu abaan doonaya caliyan eeg cali wuu fadhiistay ma aha macnuhu waxa weeye jelasa muxammadun muxamed baa fadhiistay wa caliyan cali agtiisa hadda cali wuu fadhiistay ma cali agtiisaa la fadhiistay weeyi kolka waxaad ardayoo u fiirsataa jalasa muxamedun wa caliyan markaynu leenahay caligan waa la godaa mararka qaar oo cadaf buu noqdaa oo maxaad odhani jalasa muxamedun wa caliyun macnuu waxa weye maxamedna uu fadhiistay calina wuu fadhiistay markaa oo waa cadafoo mafcuul macahu maaha haddaan laakiin kan cadafka noqonaya annasbiyo nasbiyo oon idhaa jalasa muxamedun wa caliyan haddaan idhaa wa caliyan eeg cali baa fadhiistay maahee maxamed baa cali ag fadhiistay wey waa mafcuulu macahu oo ficilba agtiisa lagu sameeyey mararka qaar waxaa waajibaya in hadaba mafcuul maahu uun laga dhigo bal waxaad tidhaahdaa mashaa yuusufu wa ariiqa waa maxay macnaha mashaa yuusufu wa dariiqa mashaa waxa lugeeyey yuusufu yuusuf baa wa dariiqa waddada ag lugeeyey yaa faacilo oo horta lugaynaya mashaa yusuf wa dariiqa markaan idhaa yaa faacila yuusuf dariiqu hadaba ma ku cadfaa oo ma idhaa mashaa ah yuusufu wa dariiqu ma idhaahdaa yuusuf wuu lugeeyey waddadu may lugaysaa waddadu ma lugaynayso waa khalad eeg wa dariiqu ma godi karayo waayo ficilkanayna samayn karaynayna faacil u noqon karayn ilan ficil kaste faacil looma noqon karee kolkaa maxaa qasaban ku ah maxaan ku qasbanahay mashaa yuusufu wa dariiqa inaan kor dhigo oon mafcuulu macahu ka dhigo oon ku macneeyo yusuf ba wadada aglugeeyey saas waan ku qasbanahay mafcuulu macawgu wakaa haddaba waxaad ogtihiin tihiin axkaam buu ah, qaybuu leeyahay oo ilaa shan qaybood baa laga dhigaa mar waxa waajiba mafcuulu macahuga marna waxa waajiba cadafka marna waxa waajiba ficil xadfan lagu nasbiyo marna cadafka iyo mafcuulu macahugaa wada banaanaada cadafkaana xoog bata marna cadafka iyo mafcuulu macahugaa wada bannaanaada mafcuulu macahugaana xoog bata shantaa qaybood weeyaan isna shantaa qaybood buu noqonayaa isaga kolkaa saddex nuqdo oo qura uun soo qaado saddexda nuqdeed soo qaadanaysa waxa weeye tacriifkiisa iyo aqsaamta ismiga bacdalwowgihi uu leeyahay mafcuulu macawga maaha hadda ismiga bacdalwowgihi aqsaamta uu leeyahay waa laba qodob sowma iyo tusaalihiisa maxaan ku idhi aqsaamta markaan ka warramaynay shan baan u qaybinay shantaasi waa maxay ismigan wowga ka dambeeya in mafcuulu macahu laga dhigaa marbay waajib tahay waa maxay talow markaa ay waajibka noqonayso waa mashaa yuusufu wa dariiqa inaan dariiqaa aan maxay ku sameeyo ama waxaan idhibaa akaltu laxman wa xaliiban egeeg akaltu laxman wa xaliiban haddaan idhaa cadafkiibaa meesha ka baxay akaltu laxman wa xaliiban laakiin mafcuulu macahuga laftiisii noqon maaye ficil xadfan baa lagu nasbin doonaa waynu arki doonaa mashaa yuusufu wa dariiqa waa kow mafcuulu macahu lagu nasbiyaa waajiba lama cadfi karo ficil kalena looma raadin karo waa mafcuulu macahu mashaa yuusufu wa dariiqa sow kowigama haysid cadafku hadduu waajibo ka warrama ficillo waxaa jira laba shay uni ay faacilu noqdaan oo hal shay una faacilu noqon karayn ishtaraka balaagada ishtaraka waa maxay ereyga ishtaraka ishtaraka ishtaraka way wadaageen saw maaha bal hadda yuusuf faacil ma uga dhigaa oo qura muxuu noqonaya haddaan ishtaraka yuusufu arrinayna khalad ahayn dee kuu la wadaagayey mee baa lay odhanaya kuu la wadaagayey mee ikhtasamo ka warran ikhtasamo way murmeen cali qura faacilma uga dhiga oo ikhtasama lama ogola oo maxaa loo diiday dee qofku kelidiis lama murmo faacilku wuxuu noqonayaa murakabo laba shay baa ugu yaraan faacil noqonaya haddaba haddaan idhaa ishtaraka yuusufu wa muxamadun muxamedkaa mafcuulu maca uma ka dhiga may waa mamnuuc kol haddii ficilku uuna qof quri faacil u noqon karaynin cadaf baa waajibaya cadaf ayaa waajibaya ishtaraka muxamedun wa yuusufu cadaf baa markaa waajibay sow qaybtii labaad ma aha qaybta saddexaad waxa weeye ficil xadfan in lagu nasbiyaa marka ay waajibka tahay ficil xadfan waa tusaalii marka dhawaydan keenay akaltu laxman wa xaliiban haddaan idhaa ka warran akaltu laxman wa xaliiban ama akaltu laxman wa shaayan baan idhi akaltu laxman wa shaayan akaltu washaayan baan idha shaahaana waan cunay maan idhaahdaa horta shaaha maa la cunaa ilan haddaad laxmiga ku cadafto waan cunay buu noqonayaaye shaaha miyaa la cunaa waa laynala yaabaya washaayan markaan akaltu laxman washaayan markaan idhaa ereygan shaayana ficil xadfan baan ku nasbinayaa oo maxaan odhanayaa akaltu laxman wa sharibtu shaayan sharibtu baa meesha ka maqan saddex jeer oo waajib ah ayaan hadda sheegay mafcuulu macahu waajiba tusaalihiisa waa maxay baan idhi war sheega dee mafcuul macawga waajibka ah mashaa yuusufu wa dariiqa cadaf waajiba ah. tusaalihiis waa maxay ishtaraka yuusufu wa muxamadun ficil xadfan in lagu nasbiyo oo waajiba ah. tusaalihiisu waa maxay waa maxay tusaalihiisu akaltu laxman wa sharibtu shaay hal bayd buu soo qaatay sheekhu oo kaasa inkastuu weji kalaa suurtagala leeyahay laakiin soo saartaa waxaad soo saartaa saddex boqol iyo lix soo saar saddex boqol iyo lix saddex boqol iyo lix cashmaawiga marka aynu hayno soo saar boga saddex boqol iyo lix maxaa inoo qoran gabay baa ku qoran إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة idaa malkhaaniyaatu hablaha qurquruxda badani berasna hadday soo banbaxaan yowman maalin uun hablaha quruxda badani hadday maalin suuqa u soo degaan buu yidhi oo wasajajna ay soo qaanseeyaan alxawaajiba sunnayaasha ay soo qaanseeyaan walcuyuuna indhahana ay soo kuulaan waad aragtaa ninkani kolkaa wuxuu ka warbixinayaa waxyaabo kale ereyga kaaniyaada hablaha heesa maaha waa hablaha quruxda badane inay isqurxiyaan ka maarmay weeye idaa malkhaaniyaatu kuwa quruxda badani berasna hadday soo banbaxaan yowman maalin oo wazajajna ay soo qaanseeyaan alxawaajiba sunnayaasha ay soo qorqoraan buu ujeedaa sunnayaasha ay soo qorqoraan wal cuyuuna indhahana hee indhahana makiinad yar baa la qaataayo waa la qoraa miyaa talow ya wal cuyuunadaa ma ku cadfi karnaa haddaba xawaajibta maya maxaynu nidhahnaa haddaba wal cuyuunadaa wakaxalna baynuu soo qadari wasajajna ay qaanseeyaan alxawaajiba sunnayaasha oo wakaxalna ay kuulaan alcuyuuna indhaha ay kuulaan indhahana ay kuulaan ficil xadfan saddex qodob baynu hadda sheegnay culimo waxaa jira mararka qaar in mafcuulu macahuguna bannaanaado cadafkuna bannaanaado haddana mafcuulu macahugu uu raajix noqdo maxaan ku idhi cadafkii wuu bannaan yahay maxay kalaa bannaan mafcuul macawiina wuu banaan yahay yaana raajixa markaa labaduba way bannaan yihin oo yaa raajixa cadafkiibaa banaan mafcuul macawna wuu bannaan yahay yaana raajixa waxaa raajix noqonaya mafcuul macawga waa haddaan idhaahdo qumtu wazaydan eg qumtu wazaydan ereygan zayd ah halkeen ku cadfayaa een doonaya inaan ku xidho qumtu wazaydan haddaan idhaa zayd halkeen ku cadfayaa ta'da quntu ku jirta saw ma aha baabka cadafka marka la marayo damiir mutasiloo fii maxalli rafcina waxba si toosa looguma cadfo sida qawiga ah waxaa loo kala dhexaysiiyaa damiir munfasiloo tawkiid faa'iideeya qumtu ana wa zaydun baa la yidhaha marka cadafka ana ana baa la keenaa maxaad odhan markaa qumtu ana wa zaydun haddaba anada haddaan ka tago oo qumtu wa zaydan qura an idhaa qumtu wa zaydan qura haddaan idhaahdo eeg cadafkii waa daciif ilan maxamed ibnu maalig alfiyada wuxuu ku leeyahay wain calaa damiiri rafcin mutasil cadafta fasil bidamiiri munfasil ow faasilin ma wabilaa faslin yarid wabilaa faslin yarid waa daciif waa qaliil wey wabilaa faslin yariddu kolka haddaba quntu wa zaydun way bannaan tahay laakiin waa daciif heer baa jira culimmada qaarkood maba bannaanaba ay yidhaahdeen xataa waa daciif laakiin maxay kalaynu ogol lahay qumtu wa zaydan inaad mafcuulu macaw ka dhigtaa markaa xoog badan si looga badbaado faasil la'aanta qumtu wa zaydan baad iska odhan labaduba way bannaan yihiin mafcuulu macawgaana xoog badan waxaa jira masalada cagsigeed waa in mafcuulu macawgii iyo cadafku labaduba bannaanaadaan cadafkuna uu raajix noqdo waa jaaa zaydun wa caliyun jaaa zaydun wa caliyun markaan idhaa cadafkuuu bannaan yahay maxaa kale banaan jaaa zaydun wa caliyan baa banaan oo mafcuulu macahu laga dhigo yaana hadaba xoog badan cadafka waayo waa likownihi aslan walaa muqtadiya lilcuduul waana asal asalkaa wax keena in laga baydhaana meesha ma yaallo likownihi aslan walaa muqtadiya lilmucduul baa loo yaqaanaa baabulmafcuuli macahu mafcuulu macahuga baabkiisii wa huwa mafcuulu macahugu alismu waa ismiga almansuubu la nasbinayo alladii kaasoo yudkaru la sheegayo libayaani man kii si loo caddeeyo فعل macahu lficlu ficilka maciise la sameeyey wa huwa mafcuulu macahugu alismu waa ismiga almansuubu la nasbinayo alladii kaasoo yudkaru la sheegayo libayaani man fucila ciddii la sameeyey macahu maciise alficlu ficilka agtiisa qof ficil lagu sameeyey baa lagu caddaynayaa buu ku yidhi waa ismi la sheegayo si loo cadeeyo qof kaloo agtiisa ficil lagu sameeyey mafcuul macagu waa cidaad agtiisa wax ku samaysay uun qof ad ag fadhiisatay qof ad ag lugaysay qof ad agtiisa wax ku cuntay masaajid ad ag socotay waxaasaa mafcuulu macahu la odhanaya naxwu qawlika hadalkaagoo kaleba weeyi jaaa alamiiru amiirkii ayaa yimid waljaysha ciidanka agtiisa ayuu yimid ciidanka macooguu yimid waljaysha waa maca aljaysh wastawa almaau eg jaaa alamiiru waljaysha ma haysaa cadafkuna wuu bannaan yahay oo maxaa la odhan karaa jaaa alamiiru amiirkii baa yimid waljayshu ciidankiina wuu yimid waad odhan kartaa jaaa alamiiru amiirkii baa yimid waljaysha ciidanka agtooduu yimidna waad odhan kartaa yaa xoog badan markaa ma cadafka mise mafcuulu macawga or cadafka likownihi aslan walaa muqtadiya lilcuduul waa masaladii shanaad wastawa almaau biyihii baa kor qori miqyaaska agtiisa ama qori miqyaaska miciisa walkhashabata waxaa jira ereygan khashaba ah ee halkan ku jira waxaa loogu talagalay ama loogu samayn jiray dhaamamka dhaamamka dhaamamka marka la samaynayo ee dowladuhu ay dhaam doonayaan iyo biyo xidheen inay sameeyaan biyo xidheenka waxyaabo ka mamnuuca baa jira meelaha tuulooyinka ah iyo meelaha magaalooyinka ah iyo meel ka sarreeya in lagu sameeyaa waa mamnuuc waayo hadduu soo fataho ama uu jabo wuxuu baabi'inayaa dadkan ayuu baabi'inayaa kolka meelo dee dadku ayna ku badnayn deegaanku oo ama xoolo dhaqata uuni ay tagto oon deegaan ahayn oon magaalo saasa ahayn oo haddii uu jabo khatartiisu ay yaraanayso ayaa horta la sameeyaa haddana si khatartaa dadka loogu looga digi karo waxaa la samayn jiray qoryaa laga taagi jiray ama biro dhaamku isagoo maran ayaa qoryo laga taagi jiray qoryahaasi marka la taago nambaraa loo samaynaya waxay tilmaamayaan biyahani kolba intay la eg yihiin ayay tilmaamayaan dhaamkii biyo aad u badanoo sanad dadka haynaya ayaa ku jira waayo nambarkay marayaan waa inta intaasay birtu aasan tahay oo iminka biyahani ay qarinayaan baad odhanaysaa kolkaa haddii haddaba biyihii ay kor soo kacaan oo bahalkii qorigiiba ay damcaan inay dusha ka maraan ay qariyaan istawa almaau walkhashabata markaasaa la odhanayaa istawa almaau biyi baa kor u soo kacay walkhashaba qoriga maciisa haddaba qoriga ma cadfaa oo ma idhaahdaa istawa almaau walkhashabatu ragga qaar baa yidhi way bannaan tahaye waxba ha ka dhegaysan walkhashabatu cadafkani ma jiro waa mashaa muxamedun wa dariiqa oo kalun weeyaan istawa almaau biyihii kor bay u kaceen walkhashabata qoriga agt qorigu kor uma kacayo halkiisiunbu isagu ku taagan yahaye biyahan unbaa kor u kacaya waad ila socotaa baanu malayn wa huwa kani alismu waa ismiga almansuubu la nasbinayo alladii kaasoo yudkaru la sheegayo libayaani mankii si loo caddeeyo fucila la sameeyey macahu maciisa alficlu ficilka naxwu qowlika waa qowlkeenna oo kale jaa'a alamiiru amiirkii ayaa yimid waljeysha ciidanka agtooda ayuu yimid ama ciidanka macooga ayuu yimid wastawa almaa'u biyihii ayaa kor u kacay walkhashabata qori miqyaaska miciisa wa amaa khabaru kaana waa khawaatir khabaru kaana waa khawaatir sow mansuub ma ahayn miyaynu halkan kolkaa hadda ku aragnay kumaynaan arkin wa amaa khabaru kaana waa akhawaatihaa kaana wa akhawaatihaa khabarka ay leedahay iyo wasmu inna wa akhawaatihaa ismu inna iyo akhawaadkeegu ismu inna iyo akhawaadkeeguna mansuub buu ahaa faqad taqadama dikruhumaa sheegidoodu wuu inoo hormaray fi lmarfuucaat marfuucaadkii baan kusoo dhiganay waxba mar labaad dib u soo celin maayo wuxuu ku yidhi khabaru kaana iyo ismu inna labaduba mansuub bay ahaayeen marfuucaadkii baan kuugu soo sheegay baabu kaan iyo baabu inuu inoogu soo sheegay wa kadaalika kan waxa la mid a atawaabicu tawaabicdii nactigu miyuuna mansuub noqonaynin haddaan idhaa ra'aytu muxamadan alcaaqila ilay nactigiiyaan soo dhiganay waxaynu isku ogeyn eeg mancuudkiisa ha waafaqo rafcaha iyo nasbaha iyo jerka waxay ka dhignay saddexda baaba ku soo dhiganay markaa hadduu marfuuc yahay jaaa muxamedun alcaaqilu hadduu mansuub yahayna ra'aytu muxamedan alcaaqila hadduu majruur yahayna marartu bimuxamedin alcaaqili nactiga iyo mancuudka inay icraabka isku waafaqaan baan soo dhiganay oy rafco isku waafaqaan ama nasbe isku waafaqaan ama jer isku waafaqaan haddaba halkaa maynaan ku soo marin nasbihiisi iyo jerkiisiiba mar labaad waxba soo celin maayo buu ku yidhi tawaabicdana cadafkuna lamiduunbuu ahaa tawkiidku lamiduunbuu ahaa bedelku lamiduunbuu ahaa war tawaabicda oo dhan xaggaasaan ku soo dhigaye masuubaadkana ku sheegi maayo majruuraadka soo socdana ku sheegi maayo halkii un dib ugu noqo wa amaa khabaru kaana waa akhawaatihaa kaana khabarkeega iyo akhawaadkee iyowasmu ina iyo wa akhawaatiha in iyo akhawaadkeega ismigooga faqad taqadama dikruhuma xuskoogii wuu inoo hormaray filmarfuucaat buuna inoogu hormaray wa kadaalika kaa waxaa la mid a ah atawaabicu tawaabicdii faqad taqadamad way inoo hormartay hunaaka halkaasa iyaduna inoogu hormartay in sha allahu tacala cashirkeennii barta ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa aclam waxaan in sha allah culimao isku sheegaynaa berri kitaabku hadda wuu dhamaan karaayo dee waxba kama dhinna berri kolkaa cashirkeennu cashir dhammaystiran maahee waa in yar waxaynu samaynaynaa ardayda si dee tala ahaan ay uga qaataan iyo istifaada ahaan waxaad soo qaadatiin berri oo cashirka inoo raaci doona nadmigii yaraa ee jurjani ma garanaysiin qaadi ljurjani nadmigii yaraayo jurjaani waa saddex waraaqood ama laba waraaqood ayaynu insha allah berri xagga dambe ka raacinaynaa haddii rabbi ogolaado cashirkeenna aada iskaga yar waxaad ka helaysiin baan filaya kolley makaatibtu way hayaan dayiboo kale inuu hayaan maktabadda imaam shaafici shalay baan weydiiyo waan haynaabay igu lahaayeen kolkaa me ciddii haysa hadday ardaydu haysana